ka nawcaa kudfude oo isaguna sideedkii wuxuu ahaa isaguna eh, sagaal iyo toddobaatankii oo gabayga raamaale ayay isku xigeen markaa kudkudana isna gabaygaa dee fasiraya waxaa aan ka hadlaayo ka ahaa la wada eegayaa awr kabaal qaba iyo koonfur iyo waqooyiba hadday laybi kaafidayee sidii ceel karkaarada xumbada kor uga soo tuuray nafsigii karuuraaba wuu soo kacaabudhiye kafadii rognayd baa xaqii soo kor marayaaye gacaankaa u sacabaynaysaan waa la kaarahaye dherigay idiin karinayaan waa kud iyo faare dhunkaal kuu kala ankalaysabaad soo kilkilisaane koolhkii afweyniye la tuur kad iyo xaarkeedi kaalintii bukaasuu galo wuu kurbanayaa kaydkii amiin buu dhigtay oo koorihii go-aye ninka maanta kaalmaynayaa kayd xun dhaansadaye kontolihii rashiid lagu diliye keenadii baa yaalle keebka iyo liishaan kuwaa kama dambaystiye haddii kood la taagiya haddii lagaga kow siiyo baa kooban oon kadab u yeelayne kilaal buu dhex joogaa cigaal waana kelidiiye daacuudinka bakaabiye weydinaan kuhanne haddii aanu warankiinnu karin reednin keliyaale waa inaad sidii naag la kaday kabaha qaadaane mar baan koran xiniyaha la muday kabad la saarayni hoggaan lagu kaxeeye mar buu keena goys yahaye kaymuhuu diboodaa intuu kadinka jeexaaye kiintaalladuu jiidayo ee lagu kadeedaayo ee lagu kor fuulaayo ee lagu ee lagu karabaashaayo dameerkuba kabaallaba mar buu kabax ka siiyaaye hurayeel wuxuu aar gutaa maalintu koree gudkuda ugu liitoo ningeed waa ka kiciyaaye tolkayow maxa u fuududaan la idin kooreeye gudkude waa kaasna